kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan mar kulanti wacan wanaagsan oo maalimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex bisha janaayo sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dood adag oo ka taagan meelmarinta dastuurka qabyada ah ee dalka xilli ay madaxweynayaashii hore ee dalkana ka hadleen dad shacaba oo aanooyin qabiil loogu dilay deegaano hoostaga gobol galguduud ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo qarka u saaran in lagala laabto billadda nabadda ee nobel braiska qodobada kale waxaa ka mid noqon doona maraykanka iyo u k oo mar kale duqeeyey xuutiyiinta yemen ra hore australia scott morrison oo ku dhawaaqay in gabi ahaanba uu ka fadhiistay siyaasadda waxaad sidoo kale barnaamij ku dhegaysan doontaan wararka ku saabsan ciyaartooyda hirshabelle iyo jubbaland oo galabta dheelaya mid ka mid ah kulamada afardhamaadka ee tartanka dowlad goboleeda iyo gobolka banaadir iyadoona tiibadiis ay u gudbi doonto fiinaalaha ama kama dambaysta tartanka qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya abdiraxmaan kiisa ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal jabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegi asaaga jabiyo dhibaatada goormaad ha bixiyo garabtegiyo asaga ubaaba weeyaan waqtayge gurmo soomaalaay gurmo dilgilo ku socokaanka gurmo xumaha ka gur nabada adoon gumaysiga diid gayga difaac garbaha isqabsada gacalkaaga dhuur Somará inta badan dhaxalkala irdhoobiyo gobolaysi jecele goryaal bilaashiyo garwaadeeno badane solo qabixiyo garabdegii asaga gubaaba weeyaan walkayge gurmo soomaalaay gurmo gilgilo kasocokaanka gurmo rumaha ka guur nabadda gudoon gumaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabsada gacalkaaga dhuur gurmo intaasi ku dhaafno heestaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal soomaaliyay nabad soomaaliyay nabad cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh ku soo dhawaada barnaamijka ogaale idaacada kulmiye qeybaha hore barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa wararka la xiriira dilalka aanooyinka qabiil ee laga soo warinayo dhankaas iyo gobolka galgaduud wararka ka imaanaya gobolkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in koox hubeysan ay xalay aana qabiil u dishay aabe iyo laba wiil uu dhalay iyadoona la sheegay in sidoo kale ay dhaawac u geysteen hooyadii dhashay wiilasha dhacdan ayaa ka dhacday deegaanka xumuro la yiraahdo oo u dhow xeraa leh qoyska la laayay ayaana la sheegay in ay kasoo jeedaan deegaan ahaan magaalada cadaado isla xaalay deegaanka farogoy la yiraahdo oo hoostaga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud rag ayaa la sheegay ama rag hubeysan ayaa la sheegay in aana qabiil ay halkaasi ugu dileen ilaa iyo afar nin waxaana jirta in dhacdadan isla xalay ka dhacday ee deegaanada hoostaga gobolkaasi galgaduud ay noqonayso mid ka mid ah dilalka aanooyinka qabiil ee berihii ugu dambeeyey laga soo warinayay deegaanada gobolka ama deegaanada maamulka galmudug gaar ahaana degmooyinka iyo deegaanada hoosta gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha la xiriira waxaan ka wareysanay waryaheena gobolkaasi nooga soo warama ee farxaan maxamed cabdi waa mahadsan tahay dilal kala duwan ayaa saacadii lasoo dhaafay ka dhacayay dowlad goboleedka galmudug hadii aan ku hormarno dhacdadii xalayheed dawli hubaysan ayaa anan qabiil waxa ay deegaan lagu magacaabo fargooy oo dhuusamareeb ee hoostaga ay ku dileen afar ruux kuwaas oo la sheegay inay dhammaantood rag ahaayeen kana mid ahaayeen dadka deegaanka ciisad ka dhalatay arrinkaasi ayaa maanta halkaasi ka taagan waxaana maleeshiyaadka dilka geyste la sheegay inay ka yimaadeen deegaana dhaca bariga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug dadka deegaanka ayaa arrinkaasi aad uga wadacsan waxaana ay eh, aad ula fajacsan yihiin eh, dilwadareedkan halka mar lagu dilay eh, dadka gaaraya ilaa iyo afartan ruux dhinaca kale aaga deegaan lagu magacaabo xaantuur hoostagana degmada xaraale ee gobolkani galgaduud isna saakay dable hubaysan ayaa qoys halkaasi deganaay rasaas uwiyey waxaa lasoo warinaya ina halkaasi ay ku dhinteen dadkii qoyska inta badan oo ay ka mid yihiin hooyo iyo caruur sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in aabihii dhalay qoyskaasi oo isna ku dhaawacmay risaastaas ay hubiyeen dowlad goboleedka galmudug maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dilal salka ku haya anooyin qabiil kuwaasi oo dhammaantood ay geysanayaan dabley hubaysan dowlad goboleedka galmudug iyo laamaha amniga ayaan u muuqataa kuwa ku fashilmay arrinkan maadaama ay wax ka qaba waayeen dilalka la xiriira aanooyinka qabiilka inta badan ka dhaca eh, dowlad goboleedka galmudug eh, ma jirto cid loo soo qabtay cid ka hadashay oo maamulka galmudug amase eh, mas-uuliyiinta alaamaha amniga ah ilaa iyo haatan ma jiraan dadka qaar ayaa orinaya inay socdaan dadaalo arrimadaasi looga dabategayo laguna baadigoobi doono laakiin weli hadda wax ka hadlayo ma jiraan kaasi wuxuu ahaa wariyaheena gobolka galguduud inooga soo waramay ee farxaan maxamed cabdi oo ka waramayey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolkaasi ee ku saabsanaa dilalka aanooyinka qabiil wararka kale haddii aan eegnana waxa ay dood adag ay ka taagan tahay malmarinta dastuurka qabyada ah ee dalka kaas oo lagu wado in maalinta beri ah la horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayna u qaadaan codka kalsoonida ama codka ay ku meelmarinayaan waxaana la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladiisaba dadaal adag ay u gashay sidii lagu meermarin lahaa dastuurkaasi kaas oo ay kasoo horjeedaan hogaamiyaasha mucaaradka iyo sidoo kale qaar ka tirsan dowlad goboleeda dalka oo ay ugu horeyso dowlad goboleedka puntland waxaa arrintan si adag uga hadlay madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray sida madaxweynihii ugu dambeeyey maxamed cabdilaahi farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed kuwas oo sheegay in waqti xaadirkan ay haboon tahay in aan lagu degdegin meelmarinta dastuurkaasi waxayna sheegeen inay jiraan arrimo kale oo ka ahmiyad weyn farmaajo qoraal uu soo dhigay bartiisa ee eh, facebooka waxa uu ku yiri iyadoo aan ognahay khatarta eh, jiritaan ee maanta ku xeeran dalka iyo dadka soomaaliyeed anagoo ka duuleyna sida shacabka madaxda soomaaliyeed ay ugu midoobeen difaaca midnimadooda iyo madaxbanaanidooda meelna ay iskaga dhigeen arrimaha khilaafka gudaha ee mucaarad iyo muxaafidna ay arinkan ku garab taagan yihiin madaxweynaha iyo golayaasha dowladda waxaan ka walaacsannahay qorshaha madaxtooyada ee lagu laalayo dastuurka iyo hanaanka ee maamul ee dalka kaas oo ay ka dhalanayso qaalalaaso siyaasadeed oo wiiqaya hanaanka ku saleysan federaalka iyo wadatashiga ee heshiiska lagu yahay marxaladan xasaasiga ah ee aanu ku jirno ma xamili karno dalkeenu in loo abuuro khilaaf siyaasadeed iyo kala qaybin bulsho sida awgeed waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne xasan sheekh gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo xukuumadda in ay mideeyaan cududa iyo caqliga dadka soomaaliyeed sidii loo difaaci lahaa midnimada gobonnimada iyo qarannimada dalkeena ayuu kusoo gebagabeeyey qoraalkiisa madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kale arintan waxaa iyadana ka hadlay ee madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed kaasoo isagana sheegay in ay haboon tahay waqti xaadirkan in aanan lagu degdegin arinta la xiriirta meelmarinta dastuurka qabyada ah ee dalka oo arrimo kale oo ka muhiimsan ay jiraan sidoo kale arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud lagu wado inuu ka qaybgalo caleemo saarka madaxweynaha ee eh, cusub ee eh, puntland siciid cabdulaahi deni oo markii labaad ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalka aan irahdee maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisaba oo ah xafladooda caleemasaarka lagu waday inay dhowaan dhacdo dadka ku casuuman waxaa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud inkastoo puntland ay si adag uga soo horjeedo arinta dastuurka la xiriirta horena u sheegtay in waqti xaadirkan ay haboontaha in aan lagu degdegin meelmarintiisa haddana waxaan la ogeyn haddii brito ay u codeeyaan ama ay meelmariyaan baarlamaanka soomaaliya soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka sida uu noqon karo go-aanka puntland ay ka qaadanayso ka qaybgalka madaxweyne xasan sheekh xaflada caleemasaarka ee madaxweyne deni iyo ku-xigeenkiisa haddaba arrimahan la xiriira dastuurka ee qabyada ah ee dalka meelmarintooda go-aamada ay ka qaateen qaar ka tirsan dowlad dalka iyo mucaaradka iyo waxyaabaha uu sababi kara ama uu ku keeni karo dadaalada haatan socdo ee lagu mideynayo dadka soomaaliyeed si ay go-aan rasmia ah uga qaataan damaca etoobiya waxaa ka jawaabaya su-aalahaas iyo kuwo kaleba cabdiraxmaan cabdulla idriis oo arrimaha siyaasadda ka faalooda waryaheena cabdulaahi bootaan xidig ayuun u waramay dastuurka wax badan baa maaragtay ka dhiman oo u baahan in intiin horta waa dhamaystiraan aadhihin laga heshiiyo markii heshiisidaas ay soo dhamaadaan oo lasku afgartay iyo sida loo dhigaayo ayaa xahay dastuurka isbeddel lagu sameyn karaa laakiin haddii isbedel ayago ku sameyn ay dhahaan koox yar ama eh, gruub yar yani baa ka imaanaysa waxadda oo waa qurxan ma ka imaanayaan waayahay marka waxyaabaha in laga heshiiya ay tahay intaan la dhammaystirin dastuurka ee ku muuqda maxaa ka mid ah waxaa kamid eh, maqaamka somalilan kamid ah uh-huh. somalilan way maqan tahay maxay noqonaysaa iyada waxay dhawaayan xukuumad ama dawlad guud inaan nahay uh-huh. eh, nooca noqonaysa waa noocee waxaa kamid eh, habka federaaleynta federaalka aan qaadanayna waa kee uh-huh. maxay kala noqonayaan dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe maxay wada yeelanayaan maxayna kala yeelanayaan kamid ah khayraadka eh, dalka sida loo qaybsanayo eh, hadda waxaa isku haystaa oo ay oo maarata dawladda hadda joogta ay leedahay uh-huh. dawladda ha laga dhigo eh, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ayadoo aan laga heshiinin oo dalkii uu kala maqan yahay oo madaxdii muxuu ahay manaa dawladda aan ku jirin siyaasiyiinta dawladda aan ku jirin ay banaanka ay ka qaylinayaan mhm. maamulada ay kala maqan yihiin oo dhowr maamul goboleed ay maqan yihiin mhm. ayaa hadda laleeyahay waa la bedelayaa marka waa waa shido oo maarata eh, waxaa noo muuqata inay ay khilaafaad iyo oo hadda aan loo baahnano hadda loo baahan yahay in midnimo la maadaama dagaal eh, eh, diblomaasiyadeed dowladda ay ku jirto oo oo dowladaha qaar ka mida dowladaha dariska ah marka waxaan waxaan leeyahay waa waxyaabahaasa kamid ah marka waxyaabaha oo oo u baahan in maarata marka hore laga heshiiyo laga wada hadlo waa mahadsan tahay marka sida dastuurka hadda lagu wado oo aan maqlayno in lagu dhammaystira ay tahay in awoodi dalka la koobo oo madaxweyne iyo ku-xigeen laga dhigo ma waysan fiicnayn maadaama soddonkii sano u dambeeyey iyo wax ka badanba dalku uu markaa ku jiray in hogaanku uu kala firirsanaado haatan in lasoo koobo hogaankii maxaa diidaya wax diidaya ma jiraan laakiin waxaa la rabaa soomaha eh, shaksi keligiisa kusaysa ama kooxya keliya kusaysa eh, waa wadanka uu ballaaran yahay eh, dadka oo barnaamijkaas ku leh kuleh muxuu ahaay codka kuleh in ay qaataan wey marka oo ay kamid tahay maamul goboleedyada hadda tusaale kaba soo qaad maamul goboleedka puntland waxaa marka la jarjarayay waxaa la sameynayay maysan joogin waxaase laga doogay taagan yihiin kuwii markii hore ogolaada laftikooda weli hadda muxuu aha aada aqbalashaanoo diideen qaar kamida ah. marka siyaasiyiintii aan dawladda kamid ahayn way hadlayaan waxay leeyihiin waad xal xali iyo shalay waxay ka baxayay madaxdii hore madaxweyneyaashii hore mm-hmm. maartay siday u hadlayeen mhm. marka waxaa muuqata marka in uu soo socdo marka hadii ay dawladda ku socoto mhm. waxaan maqlaynaa hadda maalmaha soo socdo arbacada miamaqaana waxaan maqlaynaa sida wararka wararkaan maqlayno in maalmaha soo socda oo baarlamaanka la horgeyni doono mhm. marka maxaa baarlamaanka horgeyn gaara horta marka hore in laga heshiiyo waxaa baarlamaanka la horgeynaya ka fiican marka bulshada iyo siyaasiyiinta inay ku heshiiyaan ummadda soomaalida inay ku heshiiso waxa oo baarlamaanka muxuu ahaa la horgeynayo oo baarlamaanka la dooranayo sidaas ayaa wanaagsanaan laheyd marka muxuu ahay khilaafaad lama jeclin uu yimaado magar garta waayahay iyadoo ay aan ognahay inay taagan tahay arrinta etoobiya iyo soomaaliya ee ka dhalatay heshiiskii adis ababa ee somalilan iyo etoobiya sidee u aragtaa in hadda iyo khilaaf cusub oo siyaasadeed la galo iyadoo arrintaasi aan ognahay miisaanka ay leedahay runtii waxa aada u liita waayo waxaad ogtahay fere hadda etoobiya waxay sameynhaysaa waxay abuurhaysaa khilaafaad iyadaa khilaafaad hadda abuurhaysa oo cusub si ay dadaalka dowladda ay wado ay u shiiqiso waxay u yeerhaysaa maamul goboleedada mid walba marna u tagaysaa qaarna u yeerhaysaa marka iyadoo khilaafad eh, uu soo socdaba hadana in eh, eh, dowladii mxuaha dhexe iyada ay bilowdo khilaafaadka oo hadda laga digay war khilaafaadkaas ala joojiya laleeyahay inay bilowdo waa wax aada iyo aada maaragtay u dhib badan marka waxaan ku talin lahaa in maaragtay dawladda in maaragtay marka hore waxyaabaha baryotiga leh oo ay ka mid tahay eh, labadan dagaalood iskuga furan oo midkan gudaha ah iyo midkan dibadda ah oo lagu jiro in maarata eh, horta eh, soo saaro kadib a isugu nimaado waxaan gudaheena ah oo dastuurka ah marka waxaan isleenahay waxay dhibaata ka imanayso khilaafaadka diyadda u yimaado dagaaladaas marta aan ku jirno oo kan e, dibada oo maarata e, heshiiskaada e, maalidhawata lagu saxeixay sababa uu keenay iyo dagaalkii kale gudaha ka socday waa maarata waa laga sheeqayaa marka dhinacan khilaafaadka la aadaya marka waxaan isleeyahay waxaa wanaagsanaan lahayd in arrinkaas aad iyo aad looga fiirsado wala cabdiraxmaan cabdulle idriis ayuu kaasi ahaa uu falanqeynayay dooda adag ee ka taagan meelmarinta dastuurka qabyada ah ee dalka iyo khilaafka u horseedi karo dalka iyo sida ay uga hadleenba madaxda dowlad goboleeda qaarkood iyo madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray kuwaas oo diidan in arintaasi waqti xaadirkan lagu dhaqaaqo ciidamada israel waxay qarteen in askartii ugu badneed maalin qura looga dilay dagaalka ka soconaya magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta ah soo baxay ciidamada israel ayaa lagu sheegay in kooiyo labaatan kamid a ah askartooda lagu dilay magaalada khaza taas oo noqoneyso in ay tahay maalintii ugu dhimashada badneed oo ay qirtaan ciidamada israel in dagaalka ka soconaya ama howlgalka ka soconaya khaza ciidamadooda looga laayo afhayeenka ciidamadaasi daniel hagari ayaa waxa uu sheegay in eh, lala beegsaday eh, gantaal amaba sidoo kale la gubay eh, laba dhismo oo ay ciidamadu ay ku jireen iyo sidoo kale mid ka mid ah taangiyada ay isra-el ay leedahay waxaa jirta in dhismooyinkaasi ay ciidamada israael goorsii horeysay ay sida uu sheegay afhayeenkooba ay ku diyaariyeen miinooyin ay ku burburiyeen balse iyaga lagu qarxiyey oo halkaasina dhimasho xoogani ay ka dhalatay oo ciidamada israel soo gaartay ciidamada isra-el ee howlgalka ka wada magaalada khaza ayuu sheegay in ay sameynayaan amaay ku sameynayaan baaritaan ku aadan sida ay dhacdan u dhacday maadaama askartii ugu badneed looga dilay maalin qura magaalada khaza dagaalka ka soconaya isra-el ayaa waxa ay qorsheedu u ahaa in ay soo afjarto ay cirib tirto kooxda xamaas tan iyo wixii ka dambeeyey markii weerarkii ay ku dhinteen in ka badan kun iyo saddex boqol oo ruux ay toddobadii oktoobar ay ku qaadeen gudaha isra waxaana jirta tan iyo waqtigaasi in israa'iil ay xooga saartay beegsiga goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin iyadoona ugu yaraan shan iyo labaatan kun laba boqol sagaashan iyo shan ruux oo shacab falastiiniyiina ku dishay magaalada khaza tan iyo markii ay howlgalka ay ka bilowday magaaladaasi waxaana jirta ilaa haatan in aysan wax guula taaban karaa aysan isra-el ka gaarin dagaalka ka soconaya khaza taas bedelkeedana ay kooxda xamaas ay sheegayso in fursad weyn ay u ahayd in isra ay weerarto wixii ka dambeeyay toddobada oktoobar maadaama awoodoodii dunidu oo idil ay usoo bandhigtay in israel awoodii ay ku faanaysay aysan waxba ka jirin maadaama wax ku dhow afar bilood ay guulka gaari la kooxda iska iskacabinta ee xamaas taas oo haatan miiska wadahadalka ku gorgortameyso in ay ay sii deyneyso ciidamada israa'iil inay ku xirtay shuruudo aada u waaweyn oo ku aadan eh, amaba ay ka mid yihiinba in khaza gabi ahaanba ay ciidamada israa'iil ay iskaga baxaan iyo in maamulka khazo iyada loo madaxbaneeyo baneeyo arrintaasi uu si weyn uga soo horjeedo ra-iisul wasaaraha israa'iil ee benyamin netanyahu iyadoo dalka itoobiya uu cagaha kula jiro xaalado adag oo la xiriira dagaalada qabaa-ilka ama qowmiyadaha iyo sidoo kale dhaqaale xumo aada u baahsan ayaa haddana waxaa uula kulmayaa cadaadiis dhanka diblomaasiyadda ah waxaa sidoo kale jira in colaadaha ka taagan wadankaasi itoobiya ay magacii ay ka bedeleen ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed kaas oo mar loo aqoon jiray nin u ololeeya nabadda ra-iisul waaar axmed markii uu xukunka uu la wareegay wax ka yar hal sano kadib ayaa waxaa lagu siiyey bilada caalamiga ah ee nabadda ee nobel beace presska la kuwaas ama biladaas oo la siiyo shaqhsiyaadka u ololeeya nabadda balse markii ay colaadaha itoobiya ay soray u kaceen ra-isul wasaare abiy axmedne kumanaan ruux uu ku dilay amaba uu horseeday dagaalada ka soconaya itoobiya in ay ku geeriyoodaan ayaa mar kale waxaa eh, war uu kasoo baxay guddiga billada nobel bareska ee wadankaasi norway kuwaas oo ku biiriyay codkooda in ay ku baaqaan in ra-isul wasaare abiy axmed uu soo afjaro colaada dalkiisa ka soconaysa haddii kale laga qaadi doono ama laga xiyoobin doono bilada ku guuleystay ee nobel bareska waxaana jirta in laba kun iyo sagaaliyo tobankii uu biladaasi ku guuleystay abiy axmed balse haatan colaadaha itoobiya ay cirka isku sii shareerayaan sidoo kale dhowaantan itoobiya waxay qaaday tallaabo ay kugu xadgudbeyso ee madax banaanida soomaaliya kadib markii ay heshiis ay la gaartay maamulka somalilan oo ah qeyb ka mid ah soomaaliya waxaana heshiiska isafgaradka ee itoobiya ay la gaartay somalilan uu dhigayay in qeyb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya itoobiya la siiyo balse arintaas ay dadka soomaaliyeed si adag uga falceliyeen madax iyo shacabba sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada tan muqdisho lagu qabanayay dood cilmeedyo ku aadan sida eh, lagu guuleysan karo itoobiya dagaalka haatan soconaya ee diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo etoobiya u dhexeeyo halka uu ku dambeyn karo iyo waxyaabaha soomaaliya looga baahan yahay ayay aqoon-yahanadu codkoodu ay ku biirinayeen mid ka mid a kulan eh, cilmiyeedkii ama doodihii ugu dambeeyay arrintaasi laga galayna dadka ka hadlay waxaa ka mid ah rofeor bavo iyo rofeor yaxye caamir oo ka qayb galay kulan looga doodayay siyaabaha ay soomaaliya etoobiya uga guuleysan karta iyo colaada soo jireynka ah ee etoobiya u qabto soomaaliya waxaana hadla ay barofesorada ay ka jeediyeen kulankaasi ka mid ahaa laga soo bilaabo axmed gurey laga soo bilaabo wax soo taxnaa ahaa ah, markii gobolnimadeenna aan raadinaynana iyadana ishortaagtay ku dadaashay inaan la qaadan markii aan gobolnimadaan qaadanayna saaad ogtihiin ah, afar sano anagoo jirna dowladnimadeenna weli curdan tahay ay weerar ku soo qaadeen dalka eh, ehm, waxaa eh, ku xigay dagaalkii weynaana dhex maray oo markaas soomaalida dhinaceeda ka yimid in ba xaqiijiyo run la rumeeyo riyadii ahayd in laysu keeno soomaali weyn laysu keeno maarta oo muddo dheer soomaalida ku taagayso eh, dagaalkaasi wixii ka dhacay kulligan waxbaa ka wada maqalna baan qiyaasayaa waxaa halkaa ka abuurmay soo noqodkii laga soo noqday dagaalka ay siyaasaddii oo laysku khilaafay dalka gudihiisa dowladdii oo aad loo dhaliilay la saluugay sidii wax u maamulaysa siyaasiyan iyo cadaaladda ay wax ku wado waa tii jabhadihii ay ka dhasheen waana markaas markii u horreysay oo la arkay dad awal waxaa soomaali ka soo yaacda xagga oo xagga lagu cadaadiyey oo xorriyaddii meeshii lagu haystay soo aadi jirtay waa markii u ahayd markaa soomaali dhinaca kale aadda oo dadkii cadowga u ahaa ummadda soomaaliyeed ay ka raadiyaan taageero ka raadiyaan ay la noolaadaan ay walaalaystaan mar haddaad qof ku dhex nooshahay oo garabku siinaayo Ehm, waxay taas ku dhammaatay dowladdii taagneyd in ay dunto dowladdii duntay wixii ka dambeeyena soomaali jilicsan kala daadsan kala ordaysa kala qabiila kala siyaasada ayaa waxaan ku jirnay soddonkaa sana aan ku jirnay maarata ehm, intii hadda u dambaysay in lala ehm, waxaad arkaysaa waatan hadda la yidhi bishii janaayo bishan janaayo haddaan ku jirno koodeeda bartiis afgaradu ka dhacay um, tobyaanka iyo um, gobolladii waqooyi ee soomaaliya oo ka goostay eh, soomaaliya oo la baxay somalilan la baxay waana markaas marka la baraarugay waxaan anaga haddan meesha soo fariisiyo na kiciyo soomaaliya maanta wax kale aan laga hadlayn waa midaas waxaan rabaa taas marka inaan ku xiro doorka aqoon iyo inaan ku xiraan rabaa ehm, haddaad gadaal u raacdo etoobiya waxaa la yidhi waxay raadinaysaa bad bay raadinaysaa ehm, baddaas way lahaan jirtay oo markay eritrea isku jireen bad bay lahaayeen markii eritrea ay kala baxeenna badla'aan baa kusoo dhacday badla'aanta ay kusoo baxeen waxay meelo kale marka wax ka raadiyeen waxay xoojiyeen xiriirkay la lahaayeen jabuutiay la lahaayeen ah, waxaana wax uga soo degaayay somalilan waxbaa uga soo degaayay howlahaasaa lagu dhex jiray maanta kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii waaye marka ay badda waayeen oo eritrea ay goonidiisu taagtay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii arrin weyn ayay etoobiya ku soo korortay arintaas weyn oo etoobiya kusoo korortay oo ah tallaabo siyaasadeed oo ay qaadeen oo waxay ahayd eh, u baahan in si fiican loo xuso ah, haddaan idinku soo celiyo yaa qiyaasi kara waxaa dhacay etoobiya ka dhacay taariikh muhiimah weye agaaan lixdii etoobiya waxay kala dirtay ciidankeedii badda waxay aragtay bad inayna lahayn marka ayna u baahnayn ciidan badeed ayna u baahnayn waa la kala diray iyokii waxaa xukunka etoobiya yimid oo la wareegay ra-isul wasaare cusub oo la yidhaahdo markii uu talada la wareegay ereyada laga hayo waxaa ka mid ah waxaan dhisi doonnaa buu yidhi etoobiya oo leh ciidamada ugu awoodda badan afrika waa kiina wuxuu dib u aasaasay ciidamadii badda ciidamadii la kala diray dii ayuu dib u aasaasay oo waxaana uu la garabsaday dowlad yurub ah oo faransiiska ah faransiiska waxay maalgeliyeen hawshaas dib loo soo noolaynaayo boqol milyan oo dollar bay geliyeen maanta bishii janaayana waxay heshiis la galeen gobolladii waqooyi oo aan markaas aan lahayn miiqaal dowladeed oo ay heshiis ku galaan oo la siiyey dhul la siiyey dhulkaasna loogu talagalay maahanoo keliya inay wax uga soo degaan oo xagga ganacsiga laakiin inay u noqoto saldhig military inu noqoto ciidamadooda badda ay meesha tegi karaan meeshaan waay marka meesha u baahan in si fiican loo xasuusta kulligeen haddaan wada qaylinaynaa waa wada qiiroonaynaa etoobiya warkeeda mar wuu caddaa aadana warkiisa wuu caddaa isagoon ciidan isagoon bad lahayn buu ciidan badeed samaystay oktoobar wuxuu sheegay si kastaba ha ugu kacdee inay heli doonaan mataqaanaa bad in helayna khasar etoobiya laftiqaan xadarka hadlaya ugu dambaysay waxaa la yidhaha zaylac iyo dhulkaasi mar xakumi jirto taariikhda meelay ku taal ee xakumi jirta ma jirto jabuuti ka koray xakumi jirta xataa asxaabtu markay imaanaysa sacuuday kasoo soo baxeen celitaray ka galeen ruudka lasoo maray ma ahayn berbere iyo zaylac iyo weligood dhulkooda ma qabsan hadda inay dhulka qabsadaan maxaa keenay horta soomaali gudaha ku nooleed etoobiya yaa laga bilaabay ciisihii waa aragteen waa la soo xaanay harar iyo magaalooyin kaleo soomaalida oromaa la dejiyey waa la soo bixiyey soomaalida gudahoo la tacbay yaa laga kuwaana u jeesan maxaan ka qaban karnaa waay marka horta difaacu marka aqoon doorka ay ka qaadan karaan waa doorka sharciga kugu waajibiye qof kasta oo soomaaliyeed muwadda kasta fiiri difaaca waddanka waa waajib qof macduula ah, qof indhaha ka dhacsan qof jiisa qof ah, xanuunsanoo meel waagooli cudurdaana xataa hadduu jiis yahay oo makaaniga meesha baabuurta lagu suubiyaa la geeyaa wax hantidaada dowladdu waxay awood u leedahay haddii dagaal jiro inay isticmaasho ma la warsanaayo baabuurka la qaadanaa haddaa qalab kale haystaa la qaadanaa dhaqaala doomeelkiilaa la qaadanaa kulli waa qasab marka doorka difaaca dastuurkaa u sheegaayo waajib ay kugu askari keliya waajib kuma markaa dugsiyada sare ka baxdeen adinkaada fareeshaatiino ah malayna aniga baafe iyo qasabay nagu ahayd inaan barano difaaca ah. qaaraa baarashuu baranaya kuwaa meela bartay ani madaafiicda goobtaa ku taqaso orda ma kartiba caasir meel laga soo ridaa madaafiicda haddii beri dagaal yimaado marka waa la yaqaanaa waxay takhasuskaagu ahayd kii xalaal ku jirana aanka ay kulli wada soo bartay qof kasta wuxuu ku qoray oo kaga qayb qaadana marka taas in la isweydiiye ma aha doorka aad ku leedahay doorka aad ku leedahay waa waajib dhibaatada imaanaysa maxaytaa marka horta etoobiya waa qorshaysay sida uu sheegay waa leedahay guddiyada ilaa xayla salaasi jiraa jiro oo dowlad kastoo timaada ayna shaqo ku leeyahay lixdan qof inay yihiin oo malaynaa lama bedelayo istiraatiijiyada etoobiya ka shaqeeyaa bis ama boqor ha joogo ama magista ha joogo ama kii ka dambeey ha joogo danta etoobiya ka shaqeeya waa la ixtiraama iyaga anaka ma qabno guddi saas anaka maxaan halka marka iskuul kale laguma dhiga hadda civic cilmiga layidhaah oo ah qofka in maskaxdiisa loo barbaariyo wadankiisa waajib ka saara iyo cadow hadduu qaba cadowgaas muxuu etoobiya iyadoo intaasi raacday dhinaca dhaqaalaha badanaa ka fiirina anaka marka adduunyado dhan baa dhibaato dhaqaale timaday waxay koroonaa ka dambeeyey hoosuu u dhacday dagaalkii ukrainaa yimidi waa sii dejiyey ka gaasa ka socdaa yimidi waa sii dejiyey badda casaa timid waa sii dejisay sistamka oo la isticmaali jiray swiftiga maraykanka laga baxay dhaqaalehi adduunkoo dhan marka resourceka yaraaday dowladayaa kala shaki galay maraykankoo ogtiina awoodda u lahay sacuudi iyo suud africa iyo etoobiya dowlada isku haleynaya dhinaca shiiraha ekiisa dhaqaalo galeen ukrainaa timi badda cas hala yimaadaa layidhi faransiisku waa diidaadal dadka u dhihi jira dagaalka ciraaq isbahaysaa ka qaybgalaya soomaaliya markuu yimiday wixii dhowr soddon dowlad ka soo daba oran hadda qof walba ka harta isbedelkaas weynoo dowladda ka jiro etoobiya waxay soo martay marka dhowr dagaal hadda waxay bixinlaadahay mushaarka ciidankooda toddobaatan doolaroo qaata askariga dowladduba bixin karto jabhadaha ku furmay oo meel kasta soo qabsaday eerbooray qabsadeen hadda ugu dambaysa daymo badanaa lagu leeyahay idbiyada oo etoobiya dhexdeeda waa intaasoo milyan ah, xeryaha qaxootiga ku jirto oo etoobiyaan ah. dowladihii reer galbeedka ee mucaawinada siin jira ma siiyaan hadda kuwa ay u dhawaato shiinaha iyana ma sii karaan dhaqan buu inay bixiyaan kuwa waa ka joojiyeen dhibaatada gudaha marka si aad u qariso waxaa la sameeyaa dagaal banaanka waa sistem adduunka ka jiro kaasi waxaayeen qaar ka tirsan aqoon soomaaliyeed oo ka hadlayay damaca itoobiya ee badda soomaaliya iyo sida lagu horteegi karo mareykanka iyo u k ayaa waxa ay duqeymo ay ka geysteen gudaha waddankaas yemen iyagoona beegsaday xerooyinka ay kooxaha xootiyiinta ay ku leeyihiin dalkaasi waana weerarkii labaad oo xiriir ah oo ay mareykanka iyo e u k ay si wadajira ah u wada fuliyaan weeraradaas oo laga soo horjeedo kooxda xootiyiinta waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi e u k david cameron uu sheegay in e u k iyo mareykanku ay si wadajira ah ugu dirayaan fariimo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan ficilada ay sameynayaan kooxda xootiyiinta kooxda xuutiyiinta ayaa weeraro waxay ka geystaan badda cas weeraradaas oo ay uga soo horjeedaan maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa israa'iil u socdaba benticonka mareykanka ayaa weerar laga soo saaray waxaa lagu sheegay in weerarada isniintii lagu qaaday ah, waa fariisimaha kooxda xuutiyiinta ee wadankaas yiman in lagu bartilmaameysaday ilaa iyo sideed xarumood waxay sidoo kale ay sheegeen in meelaha la bartilmaameysaday ay ku jiraan bakhaaro dhulka hoostiisa ku yaala kuwaas oo xuutiyiinta ay hubka ay ku keedsadaan waxaana jirta in kooxda xuutiyiinta oo taageero ka hesha dowladda iiraan ee iyada dhankeeda tan iyo bishii nofembar aanu kasoo gudubnay ee sanadkii hore ay beegsanayeen maraakiibta adeegsada biyaha badda cas kuwaas oo u socda dhanka iyo israa war-saxaafadeed ee si wada jir ah u wada soo saareen pentagonka mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee u waxaa lagu sheegay inay sii kordhin doonaan weerarada ee lagu qaadayo kooxda xuutiyiinta gaar ahaana kuwa lagu beegsanayo xarumaha muhiimka ah qaracyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada caasimada u ah wadankaasi yemen ee sanca la yiraahdo iyadoona magaaladaasi ay maamulaan kooxda xuutiyiintu xuutiyiintu dhankooda waxa ay ballan qaadeen inay aar gudan doonaan oo ay ka jawaabi doonaan weeraradii ugu dambeeyay ee uga yimid u k iyo u s joogaal ayaad dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmiya kaga imaanaya markan dhanka xubnaha haddii aan aadino waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleeta afar ka sac qurminkii sheekooyinka ayaa ku dhegeysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba maxamed waayahay aster waxaynu ka bilaabeynaa arrinta ku saabsan hadalheynta afar labaatan ka sac ayaad kaloo hadalhayay ee dooda ku saabsan dastuurka dalka oo maalinta belita ah go-aano culus laga gaari doono haddaba hogaamiyaashii hore soomaaliya ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba sheekh shariif sheekh axmed oo labadaasi mas-uul hore madaxweyne soo ahaayeen dalka ayaa waxa ay dabcan ka hadleen in arintan dastuurka dabcan walaac xoogan ay ka muujiyeen haddaba daynu ku bilaabno madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu walaac xoogan uu ka muujiyey qorshaha wax ka bedelka dastuurka oo la filayo in maalinta berita la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in xilligan lagu jiro difaaca dalka ay dib u soo celintaha dooda wax ka kabeddelka dastuurka ay abuureyso qallaase siyaasadeed oo waxa ay dhimri karayaan uu leeyahay midnimada ummadda soomaaliyeed ay ku wajahayaan cadowga dibadda ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale tan ee madaxweynihii hore dalka sheekh shariif sheekh axmed oo isagana ka hadlayay wax ka beddelka dastuurka ayaa dowladda uga digay inay xilligan xasaasiga ah isku daydo inay arrintaasi meel mariso shariif ayaa qoraal uu soo saaray waxauu ku sheegay in arrimaha wax ka beddelka dastuurka loo raaco habaraaca uu tilmaamaya dastuurka kumeelgaarka si looga fogaado buu yidhi khilaaf cusub iyo weliba kala aragti fogaashaha uusan dalka marxaladan qaadi karin ayuu yiri madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed hadhaa kaleetana hadaleynta kale jirta haddii nu eegno dhegeystayaal eh, tartanka xiisaha badan maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir ayaa maanta la ciyaari doonaa eh, wareega afardhamaadka ama samafinaalka hirshabeelle weliba jubbaland ayaa wada ciyaari doona waa kulan xiiso badan marka garoonka tuulada ciyaaraha magaalada muqdisho ayaa lagu ciyaari doona hadaba kulankan waa kulan la saadaaleyn karin jubbaland waxay doonayaan finaalka iska xadariyaan waa kooxda ugu badan tartankan markii la eego iyaga ayaa ku guuleystay sagaal jeer halka sidoo kaleetana hirshabeelle ee magaalada jowhar saddex jeer marka ay koobkan ay hore ugu guuleysteen markii lii jiray tartanka gobolada marka labadan kooxda ayaa iswajahaya marka hirshabeelle waxay doonaysaa inay finaal gaarto halka jubbaland ay doonaya inay finaal gaaraan marka kulan xiise badan diyaargarowgii ugu dambeeyey ayay ciyaartooyda iminkanba ay sameynayaan marka waynu arki doonaa sagaal saac ibar ayaa kulanka la ciyaari doona galabta marka aynu arki doona ciddii soo gudubta hadalaynta ayaa intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markana kee qormooyinka tahay cabdirashiid oo qormada ugu horeysa dhankeyga waxa ay leedahay ugu horeyn meel kastoo aad joogto alle ka cabso oo samee wixii alle ku faray wixii alle ka xaaraantimeeyena ka fogaaw noqo qof diin akhlaaq iyo wanaag u saaxiiba noqo qof marwaliba alle xiriirkiisa wanaajiya noqo mar walba qof tusaale laga dhigto hana noqon qof marka la arko xumaan lagu soo xasuusto noqo qof wanaag iyo waxtar lagu soo xasuusto ha ku jeesjeesin addoomaha kibirka ka dheerow waayo alle ma jecla dadka dhulka korkiisa isku dul kibriya ama iskala weyneysiya dadka qiimee dadka si adna lagu qiimeeyo ka dheerow wixii xumaan ah sharaftaadana hoos u dhigaya ha qofka kaa hooseeya inaad ka aqoon iyo cilmi badan tahay si aanu niyadda uga jabin ahaw qof markasta dadka uu la nool yahay tusa weji furan oo faraxsan noqo markasta qof ku mahadnaqa nimcada alle uu siiyey ku samir musiibo kasta oo kula soo dirista waayo alle wuxuu jecel yahay dadka samirka badan qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala armaan maalik waayahay qorbada ugu dambeysa dhankaygana waa qormo xiiso badan waxaa lagu bilaabay sidiitan waxaa leeyahay toban shay sameey si maalinka ku qurux badnaado waxaa leeyahay salaad subax waqtigeeda ku tuko yaysan ku dhaafin sidoo kale maalintaada yaysan ku dhaafin adigoo aqrin ah qur kariimka sidoo kale waxaa leeyahay cabiyo markaad hurdada ka toosto sidoo kale waxaa leeyahay dejiso qorshe maalmeedkaaga ka hor intaadan xaafadda ka bixin sidoo kale waxaa leeyahay subaxii hailaawen inaad aqrisato adkaarta si maalintaasi ay ku noqoto maalin wanaagsan sidoo kaleeto waxaa leeyahay sadaqayso aad awoodo sidoo kaleeto howl kasta jooji markii salaada la gaaro sidoo kaleeto waxaa leeyahay wax walba waxa ugu qeyr badan wax wanaagsan inaad samayso ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeyey waxaynu kasoo xignin qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaan waxaan intaas kusoo gabagabeynaynaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada aad kala socoteen idaacadda kulmiye waxaa dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal weli ogaalo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay haryadhaha kalamanay waxaa la yidhi garoo walaalka gacalka dhigo garo walaalka garabka dhigo garabka dhigo gacalka dhigo muggi xaal kugu xumaadaad walaalka tebtaa horta hase yeeshee kala fiicana waxaa la yidhi nin walaalkii ihiili yidhi hoog allaa baday beriga saxaalkumahaas ma joogee walaalkii oon la dhihin ihiiliyaa hiilki bilaabay warba uma ismaaciil cumar geella carooday war bashiirow in deni seefta galka kala baxaan u malaynayaa na warma muuse bixi baa isgartay wardhamaa ogaay lafta gareeno lanrageey war madow bilaasha u buunbuunihe laftanagaa lafta gareena ka soo horreeya layidhi warnimayo baraadirnimadii abiy axmed soo ma dhowaan walaalkaad sheegaysaan ma aqaane warbow isagii macallinkiisi afoorga goormay kala fudheen warofa warqa warkiisu waa cadiy oo wuxuu yidhi nin sayla ah xamiyey casab dhaafi maayo war ana weliba dheegi jiray aan iiswa heshaano aan wada jirno war waxaad ka tagtaan walaalayaalow war waliba ku tabtay wadajir bay laba gam ood wax ku qaban karaane aryaadhaha xabad laydiinma sheegi karo warkina way iga dhabjiseen madaxweynaha dalka masar cabdifataax wuxuu yidhi soomaaliya lagu xadgudba waxay la mid taha masar oo lagu xadgudbo xuduudnaa waaxid oo wadananaa waaxid mau yidhi war masar war nafar miyuu yidhi wa wa dastuurunaa waaxid yeeray badii saylax baan ku soo socdaa miyuu yidhi sanbuuqina wuxuu yidhi itoobiya yay tijaabinin awooda masar sababtoo ah minay soomaaliya daandaansato ununkayna daandaansatay soomaaliyana maantoo kale lama handadi karo jaamacadda carabta dastuur keerana waxaa ku qoran ou yidhi dalkii lagu soo xadgudbo in la wada difaaco wah oo kaali falastiin arabtumaka jarta miya aryaa waddamada jaamacadda carabta ku jiraa laguu sheegay faaraxi barnada galaayo waxaas yidhi ninkii soo joog laga waayo soo jiifaa laga helaa etoobiya hakaxaxaawisehe ka dulguuriyo deriskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadka kala ogaata warwaaqla waxaad ka tagtay anna maanta dabacsani nabarkay damqaayana dayin iyo adaa jira wax dawayn karaay adigiio dadnimada <laughs> warba horta madaxweyne xasan sheikh waa dadaalay laakiin bow dadku waxay leeyihiin tiimkiisi wax taya a ma laha odaguna isagaa libaaxo la yidhi shaqadoo dhan isagaa isku wada balse waxaan maqli jiray inkastoo nin geesiya raggugeed adeeg yahay haddan garabka lala qaban guriyoodi maywar bashiiro warkaaga waa gartee dadka riyoodaa waxay dhaheen wasiirka arrimaha dibadda sababta loo magacaabi laayahay ilaa hadda dani cali masaarkiisa in lala sugayaa la qiyaasayaa kadibna dagaalka jooji wasiirkana keenso in la yidhaahday u badan tahay marka isdaji xaaladuma xum xukume bow hadda taasuna waa dhici kadhaa laakiin ra'iisul wasaarahana now war somalilan ra'iisul wasaare ku qanci wasiirka amniga xataa waa maqan yahay arrimaha dibadda iyo amnigana wasiiru dawlayaala maamula marka ma qaba karaa loo weysan yahay war maxaa kaa qaldan wasaaradda haweenkaa rag loo magacaabaya warba wasiir xigeenka haweenku waa nin hadda isagaana hadda maamula haddaynu nahay haweenka soomaaliyeed haddaynu nahay miyow dhahyaa oo <laughs> kaali haddii bilaanta soomaaliyeed wargaraafeelinjeysida meel fagaare garoogsada yeeray haddaannu nahay haweenku soomaaliyeed wax baan tabanaynaa waar maxaa seelacnii ka gala weedinka la soo taaga waa khalade war idinkan daali masaaridu waxay ku mahmaahaan shafati dawla xasabad halfuul oo ay ula jeedaan waxaan aragnaa dawladda isqadqaadaysa oo annaga fuul noogu dhiganta itoobiya fuliifuliidhaliiwalayina now waar sida fuulkaannu cunaynaa baa lagu yidhi warwaaqlow bilaash baad u qaylinaysaa saylac waa dalkeennii soomaalidu dhammaan surinka kaydahaydiyo sabadoodii weyaanwarbashiira waxaa ka tagtay sohdintaa badeenne saami aanu leenahay kolaytaa ka saar tahay saxa looma bixin karo aryaadhaha samigay uu waxauu yidhi warabdiraxmaan iidob oo cariisan waxa uu yidhi ninkii yidhi geyiga soomaalian gulufku soo qaadi gobollada waqooyaan u diri gaasas kala jaada oo yidhi geyiga saylac baan gudub weydaaran lughayana waxaan geynayaa xarunta gaaskayga guud ahaan baddeedaan ka dhigi guri amxaareede golofyada cadmeed baan dhex dhigan gujisi jimcsiya gaara giddigeedna soomaali waan gaasirahayaaye godka lagu cadaabuhu muxuu gowhu been sheegay waar wallaweynay been ba isku sheegaysaane suldaankeenni boqor buurmado wuxuu yidhi hadday itoobiya diidayaan wallaweynta baydhabay u joogtaa muqdishay u joogtaa bari bay u joogtaa ogaday fadhidaa maxay u sheegayaan middaannu annagu soo wadno wah canjeera see u kala korraysaa loo kala qaadaa mala dhihino cabdikuusow markaad iska saartid baa anuguna iska saaraya warwaaqlow boqor buurmadow kuwa sheegayo ma bad iyo dhulaa la siiyey warboqor buurmadow wuxuu ma ogyahay irka cirka in soomaaliya xukunto war boqor buurmadow wax badan buu og hadda ka hor dowladiina koonfur noo joogta waatuu inii sheegay bowmatabu'alaa war jilib iyo jamaabada ha ka reebin war anugu waxaan la yaabanahay buurmadow dhinacna ma itoobiya u ka wadaa dhinacna al-shabaab waar soo boqor maaha horta muuse waa kii xiri jireenshi may heshiiyeen war dulmigaa ka heliyeen waar madayo dadkii laascaanood laga soo tarxiilay waatuu idinka raarigeliye maxaa idin waalay warbaweylka abayse hoos ka xiriirsan bal kaalayaa kaa waalay saylac bixiyaa kuu sheegay heshiiska yaa kuu gaar yeelay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow dalkeennii hadday gadeen sidee lagu daynayaa warayamahan waxaa somalilan u shidan haddaynaan heshiinayn haddaynaan heshiinayn waa inaynu kala harnaa kala hawl yaraysanna warbowl soomaaliya etoobiya xagga dawladnimaansiyadda iyo siyaasadda inay uga adkaatay baa la sheegay war bashiirow taas xaggee lagu waraa soomaalida ayadaa wada siyaasi noqotay warba warkaaga dhexgelina xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres wuxuu yidhi qaramada midoobey wuxuu sheegayaa inaan dalna madaxbannaanidiisa iyo midnimadiisa lagu xadgudbi karin soomaaliyana waxay ka mid tahay waddammada sharcigu u yaallo waar qaramada midoobey somalilan ixtiraaftamiyay garan weyday warwaaqlow adigaan war hayna habeenkii ay aqoonsatay oo haddaa baddayada maxaa noogu haysataan aryaa waaqlow allah u maxamed xaaji ibraahim cigaal berigow madaxweynaha somalilan ahaayo mar ingiriiska tegey kadibna wasaaradda arrimaha dibadda u galay kadibna waxaa qaabilay mas-uul ka tirsan wasaaradda kadibna madaxweyne cigaal wuxuu yidhi dal somalilan la yidhaaho ingiriisku gumaysa jiraan nahay hadda ictiraafna waa idinka rabnaa kadibna mas-uulkau la kulmay nin dhallinyaraahu ahaayo faylow la soo baxay qaar mugow gedgediyana wuxuu ka soo saaray warqad dheer wuxuuna yidhi dalka somalilan layidhaa ununku lixtankiyaan xurriyaddiisa siinay ka kadib hee cidda gumaysata ununkuma naqaanoy xurriyadda ka rabaan hadda ciddii ununka nooga dambaysa inay aqoonsataa la rabaa how yidhi war cabdulla war mahayse mar horay hayseen waxayna yidhaahdeen annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno xadkii laba dowladoodiyo xuduud baa naga dhexeeyawarkalamaana idinka geedka maa iska fadhisaane dhallinyarada soomaaliyeed ee soshal mediaha isticmaasha iyagoon kala harin weerara joogta ee wadaan abiy axmedna gurigiisa baayo facebook hadduu wax soo dhigi maago saasaa loogu daadanayaa shalay iyo maanta soddon kun oo komiti wax ka badan oo dhammaantood soomaali ah oo ay leeyihiin remember xasuuso wixii dhacay toddobaataiyo toddobadii cabsi cabsi ay u qorayaan calanka soomaaliya komiti loo gelinayo doonayo hayiy la dhahayo ayaa loogu daatay meesha uu ka sugayay shacabkiisa etobiyaanka inay soo hambaliyeeyaan soomaali hanjabaysaa u buuxsantay urbow haddii af wax lagu difaaci lahaa haddee soomaali cid kugaadi kadhaa ma jirdo facebook iyo tiktok baa ka daran war la taliyaha amniga abi axmed ridwaan xuseen wuxuu yidhi etoobiya iyo somalilan heshiiska ay galeen waa mid ganacsi laakiin si qaladaha loo fasiray buu yidhi etoobiyana meelay wax kala soo degtay u baahan tahay soomaaliyana walaalaad nahay dal iyo dadba waa naga dhexeeyaanuu yidhi laakiin waxaan aragnaa soomaaliya waddammo aan weligoodu waxba ku tarin oo walaalaynu nahay oo waa difaacaynaa haddaba umamasar buu kudhaga hadlahayaa war soomaaliya wiilasheennaa dhiigga u hurayou yidhi cid kale inay naga xigsataana xaq maahanuu yidhi laakiin waxaa cajiiba dadka dhanna la yaaban yihiin asbuucu ka hor warkay ku hadlayeen etoobiya iyo kay hadda ku hadleen aad uu kala fogyaho jilaac ayaa ka muuqda now war miyay soo dabceenle waanu isku hadlaynaynay war hadda waxay maraysaa guutooyinkii masar gorgor duulayaa jira duufaanna waa kacay waar imunkama waxaad leedihiin kii doonayow samir haddii kale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaargarow in lagu dilo warwaaqla waxaad ka tagtay ki iibiyow samir haddii kaale in lagu xiro lagu xiro lagu xiro u diyaargarow in lagu xiro warbo waxaa kaloo la yidhi badda xamar madooba etobiya aan ka naceeba walli nagama qaadaan waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo mana jirta ixaaska duuxiyo afyaqaana jirta egmadu wariisto mudday muday adeego webiyaasha awliyo badda oogadeediyo uurkeeda baale webiyaasha awliyo badda oogadeediyo warkeeda baale ila tali wax garado ma ergaan diraayo ummadaha midoobe xaqa hoos weegaan arrinteeda geeya ila tali wax garado ma ergaan diraayo ummadaha midoobe xaqahoos weegaan narinteeda geeya duurku dhulabaari hayso oon looga guuro ambatoy nafteeda ogolaatay duurku dhulabaari hayso oon looga guuro shabeeliyo abristuula mooye ay tahay ugaadhi cidi aanay oolbaan kay tahay ugaadhi cidi aanay ardaa samaysto dhamideeda duunyada adduun baan ku koobo socoddii ma laabne dhamideeda duunyada adduun baan ku koobo socoddii ma laabne ma sidii ayuubbaan dhibla aamusaayo wuxuu yahay ayaankay iimaasadaayo samire baqaata ma sidii ayuubbaan dhibla aamusaayo wuxuu yahay ayaankay سلام ilaahay iga saaru aakhiro wixii jira isagow aqoonu wadka lama arkaankan indhahayga saaru aakhiro wixii jira isagow waa ammaano qofna lama ilaawe naftu waa ammaano qofna lama ilaawe bal inuu ilaahay amaru మరూ naade ma dhisma adduunkii aabbayo hooyaan kaabaar daraayo idinkayga eexdaan labadaba iraahdaan ma adduunkii abbay kaabaal daraayo idinkayga ixdaan labadaba idhahdama sidii ay u baan dhibla aamusaayo wuxuu yahay ayaankay iimaansadaayo samire baqaadaailtali wax garado ma ergaan diraayo ummadaha midoobe xaqa hoos geeya arrinteeda geeya